barabtankii bilowda bilowgii adduunyada barabtankii bilowda barbardhac iyo e badin mafi kale lawaa barbardhac iyo e badin mafi kale lawaa bilowgii adduunyada barabtankii bilowda bilowgii adduunyada baratankii bilowda barbardhac iyo badin bafi kale lawaa barbardhac iyo badin bafi kale lawaa abiyaha xumaantiyo kulan waxaan dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka ciyaaraha door radio kulmiye magaalada muqdisho maqal wanaagsan dhegeystayaal meel weliba joogtaan waa talaado taarikhdu waxay ku beegantahay tahay toddobada bisha kooiyo tobanaad sanadku waa labada kun barnaamijka ciyaaraha duur idaacadda kulmiye magaalada muqdisho waxaa ku dhegeysan doontaan qodobo ay kamid yihiin champions league ayaa la ciyaari doonaa iyadoona caawa markaynu eegno wada ciyaari doonaan kooxda kubadda cagta newcastle united weliba kooxda kubadda cagta brusia dortmund kulan markii la eego aad aad u xiiso badan sagaalka caawa ayaa la ciyaari doonaa oo dhabi dhiban sidoo kaleeto barcelona iyaguna waxa weyaan shahda duniska ay la ciyaari doonaan sagaalka ayay la ciyaari doonaan kooxda kubadda cagta shahda duniski oo kow iyo toban eh, rubi sidoo kale atletico madrid iyo weliba selta waa kooxda celtic weyaan wada ciyaari doonaan kulanka ugu xiisaha badan waa kulanka milan ay kusoo dhaweyn doonto garoonkooda sansiro stadium kooxda kubadda cagta b halka sidoo kaleetana kooxda kubadda cagta mancity ay caawa eh, kow iyo tobanka habeenimo ay la ciyaari doonto kooxda kubadda cagta yangi boys sidoo kale markiinu eegno eh, kulmada kala jira sida kooxda kubadda cagta borto iyaguna way ciyaari doonaan waxay la ciyaari doonaan kooxda kubadda cagta antweb sidoo kaleet waxaynu eegi doonaa wacdaradii xalay kooxda kubadda cagta chelsea afar gool ay ku xasuuqday kooxda kubadda cagta sporis sporis ugu dambeetii abitikii waa laga jebiyey waxaynu doonaa bandhigii quruxda badnaa xalay wiila chelsea soo bandhigeen sidoo kaleeto kooxda sporis iyaguna xalay xanuun ayay dareemayaan markii la eego guuldarada loo geystay waxaa ka xanuun badan hadigaha dhaawaca uga tegay oo markii la eego sidoo kaleeto saaxiibada suuqa liibsiga aynu eegi doonaa koox kubadda cagta arsenalna waxaa lagu baaqay inay soo qaataan weeryahanka barenford ninka lagu magacaabay fahantoney qodobadaasi qodobo kaleeto aynu eegi doonaa dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka ciyaaraha duur reediyo kulmiye waayo dhegeystayaal bal hadii haddiinu ku bilaabno chelsea xalayba waa cdareysay iyadoona kooxda kubadda cagta sports waxa weeyaan ugu dambeetii lasoo afjaray xil ciyaareedkan miitikooda toddobaadkan toddobaad xun ayaa u tahay labada koox ka dhisan sida kooxda kubadda cagta arsenal iyo weliba kooxda kubadda cagta sports markiinu eegno arsenal xil ciyaareedkan markii la eego waxay ahayd koox markii la eego aad aad u badneed oo miitikoodii waxa weyaan sanadkan rajo wanaagsan rajadoodii wanaagsanayeen newcastle ayaa gurigooda ku dubatay oo garaacday halka sporis iyagu waxa weeyaan eh, markii la eego eh, gurigooda eh, iyagoo lagu ciyaaraya ayaa haddana guuldaro xanuun badan kooxda kubadda cagta chelsea ay kala kulantay inkastoo sporis ay dadaaleen sanadkan sporis waxaa la aaminsan yahay in meel wanaagsan ay ku dhammaystiran karayaan sidoo kaleetan waxaa la amaanaya ange bostogoglu laakiin waxa weyaan isagu xataa rikoraya ka jabay oo ah in labadii xilli ciyaareed ugu dambeysay bostogoglu koox uu hogaaminayay gurigiisii aan lagu soo garaacin kooxda celtic ayuu xilli ciyaareedkii hore waxa weyaan gurigiisii ma lagu soo garaacin xilli ciyaareedkana ugu dambeyntii waxa weyaan kuw toban kulan horyaalka brmeliga uu ciyaaray kulankiisii kow iyo tobanaad horyaalka brmeliga ayaa dabcan lasoo gabagabeeyey oo waa la garaacay haddaba markaynu eegno kulanka wuxuu ahaa kulan mucjiso ah oo markii la eego arsenal aanirada kooxda kubadda cagta chelsea iyo weliba kooxda kubadda cagta sports wuxuu ahaa kulan innaba aanan caadi ahayn markii aad eegto kulanka wuxuu ahaa kulan mucjisoah marka hore kolfiiska ayaa bilaabay lix daqiiq iyadoo kadibna goolka labaad waxaa helay ninka lagu magacaabo son goolkaasina faar ka diiday oo goolkaasi waxaa layidhi gool ma oo waa offside sidoo kaleeto markii la eego sideed iyo toban ciyaarta markay maraysay ciyaaryahanka lagu magacaabo dogoy ayaa la siiyey eh, jaalihii ugu horeeyey ciyaarta sidoo kaleeto ciyaarta kow iyo markii maraysay starlin ayaa gool leliyay goolkaasina faar ka diiday oo gacanta hambol ayuu ahaa oo handbal ay gacanta ayuu ku taabtay markii la eego oo kow iyo markii maraysay kadibna sideed daqiiqo kasedo ayaa gool qurux badan dhaliyay goolkaasina waa la diiday sidoo kaleeton ciyaarta markay maray soddon iyo saddex ayaa gebi ahaanba ciyaarta laga saaray kadib waxa weyaan ciyaaryaankaasi ridkaar ayaa toos loo siiyey sidoo kaleeto ciyaarta markay maray soddon daqiiqo johnson oo ahaa weeriyaan inaba aan caadi ahayn oo sports ka tirsanaa ayaa dabcan la bedelay oo waxaa la keenay ciyaaryaanka lagu magacaabo dia maadaama romero eh, isagu waxa weyaan la bedelay oo ridkaar la siiyey soddon iyo shan maraysay balmer ayaa gool kula tuuray isaga ayaana goolkaasi dhaliyey sidoo kaleed afartan ku daqiiq markay maraysay macalinka ayaa kaar la siiyey bustagoglu sidoo kaleed afartan daqiiqo oo dheeraada hal daqiiqo lagu sii daray vandeven ayaa ciyaarta dhaawac looga saaray emerson ayaa la keenay afartan iyo ciyaarta markay maraysay sidoo kaleetana madison ayaa ciyaarta laga saaray hobog ayaa la keenay afartan iyo shan daqiiqo balaas toban saar ayaa waxa weeyaan kaar la siiyey sidoo kaleeto jackson ayaa kaar la siiyey sidoo kaleetona colwil ayaa la siiyey waa ciyaarta qeybta hore keliya waa intaas waxa weeyaan waxaa dhacday intaa oo dhacda sidoo kale markii aad eegtana ciyaarta eh, qeybta hore markii laga soo laabtay oo qeybta dambe laiskugu yimid nicholas jackson ayaa goolkii ugu horeeyey chelsea markii la eego eh, goolkaasi dheliyey starlin ayaa goolkaasi ka caawiyey sidoo kale gonal galagar ayaa sagaashan daqiiqo markay mareysay iyo afar daqiiqo dheeraada ayaa galagar ayaa caawiyey oo jackson ayuu goolka siiyey kadib nicol jackson ayaa goolkiisii ama hatrigiisii ugu horeeyay dhaliyey oo markii laga sagaashan balaas todobadan ciyaarta midka marisay col balmer ayaana goolkaasi caawiyey haddaba markaad eegto nicol jackson waxa uu noqday mid kamid a ciyaaryahaanada sbors ka hor yimaada sidoo kaletana hatri ka dhaliya hadda ka ninkii la ohan jiray andre valoweyan waxa uu eh, dabcan uu sameeyey kunsaaqosaatodobadii hatriga ayuu ka dhaliyey kulanka sidoo kale jemi floyd ninkii hasilberg ahaa ayaa isaguna labadii sameeyey rikoorkaasi oo markii la eego kulanka derbiga ah nicolo jackson isna wuxuu noqday ciyaaryahaan kale oo taariikh sameeyey waa saddex ciyaaryahaan taariikhda oo chelsea ka tirsan kulankan hatri ka dhaliya ama kulankan hatri ka dhaliya markii la eego marka nicolo jackson innaba caadi maaha waxa weyaan wuxuu noqday ciyaaryahaan hatri u dhaliya markii ugu dambeysay kooxda chelsea waxa weyaan dabcan muddo ayaa ugu dambeysay in chelsea hatrig ciyaaryahan uu dhaliyo marka waa olivier jerud ayaa ugu dambeysay in hatrig markaasi dabcan hal kulan dhaliya marka chelsea waxaad arkeysaa in markan wadada gulaha toos ay ugu soo laabanayaan markaad eegto sidoo kaleeto kulanka dabcan ciyaaryahaanada sports aad iyo aad ay u dadaaleen waxaad arkeysaa in ciyaartu ay xakameynayeen iyagoo laba nin oo roosaha markaasi ka qabay oo markii la eego laba ciyaaryahaan oo muhiim ah ayaa markii la eego roose ka qaad sidaas ay tahana way dadaaleen boqolkiiba boqol laakiin xalay aad iyo aad waxaa loo amaanaya ciyaaryahaanada sida jackson col belmer iyo weliba raxiim sidoo kaleete eh, ninka la yiraahdo col belmer ciyaaryahankan innaba caadi ma aha waa ciyaaryahan aada u khatar badan haddaba waxaa leeyahay sideedii kulan ugu dambeysay kooxda kubadda cagta chelsea uu ciyaaray col belmer waa ciyaaryahankii hore kooxda kubadda cagta mancity toddoba gool ayuu siiyey afar gool oo caawina iyo saddex gool oo dhalinaya marka ciyaaryahankan innaba caadi maha sidoo kaleeto saddexdii gool ugu dambeysay ee eh, uu dhalinayay dhanka horyaalka bermeliga wuxuu ahaa saddexda goolba waxay yimaadeen goolkulaad markaad eegto kulankii xalay sporis kulankii arsenal iyo weliba kulankii kooxda kubadda cagta banley oo uu dabcan goolkaasi dabcan u ka dhaliyey wuxuu ahaa gool kulaad marka saddexdii gool ugu dambeysay horyaalka brimier league uu dhaliyey ciyaaryahankan colbalmer saddexda wuxuu ahaa saddexdii goor ah marka ciyaaryahankan colbalmer innaba caadi maha isagana aad iyo aad ayaa loo ammaanaya haddaba taageerayaasha mancity aad iyo aad ay ugu faraxsan yihiin middan sababtay tahay mancity xalay taageerayaashooda waxay taageerayeen kooxda chelsea markii la eego aad iyo aad ay u jeclaysteen chelsea xalay markii ay badiyeen laakiin sidaas ay tahaan todobaadka soo socda dagaal xoogan ayaa dhexmari doona chelsea iyo waliba kooxda kubadda cagta macity hadda hogaanka macity ayaa toos u haysa eh, toddobiiy labaatan ay leedahay kow kulan oo ay ciyaareen sagaal kulan ay badiyeen sideed iyo labaatan gool ay dhaliyeen sideed gool ayaa laga dheliyay sports waa kooxda labaad kasoo xigta kow kulan oo ciyaareen sideed gool ay sideed kulan ayay badiyeen laba kulan ayay barbaro galeen hal kulanna waa la garaacay saddex labaatan way dhaliyaan liverpool ayaa saddexaad ku jirta iyaguna afar dhibcood ay leeyihiin koo kulan kooxda liverpool ay ciyaareen toddoba kulan ayay badiyeen saddex kulan barbaro hal kulan waa la garaacay halka ganars iguna ay ku jiraan kaalinta afraad xil ciyaareedkan koo kulan oo ciyaareen toddoba kulan ayay badiyeen eh, halka astonvilla iyaguna todoba kulan ay badiyeen newcastle lix kulan breton oo kale kulan ma united oo kale lix kulan brnford oo kale afar kulan chelsea oo kale afar kulan waa xil ciyaareedkan kooxaha guulaha ugu badan gaaray markaad eegto chelsea xil ciyaareedkan markii banaanka ka ciyaarayaan waxay ka fiican yihiin markii la eego markii staffo bridge ku ciyaarayaan waxay ka wanaagsan yihin markii banaanka ku ciyaarayaan haddaba chelsea waa kooxda saddexaad xil ciyaareedkan kulamada banaanka ama awiga dhibcaha ugu badan heshay sports ayaa dhibcaha ugu badan heshay xil ciyaareedkan kulamada banaanka afar iyo toban dhibcood ayay ku heleen lix kulan oo ciyaareen masiti ayaa ku xigta kulmada aweega lix kulanna way ciyaareen labaiyo toban dhibcood ayay ku heleen halka chelsea iguna waxa weeyaan eh, shan kulan banaanka ay ku ciyaareen toban dhibcood ay ku heleen saddex kulanna ay badiyeen koo gool ku dhaliyeen shan goolna looga dhaliyey marka chelsea markay ku ciyaarayaan banaanka ayaba wanaagsan yihiinba halka arsenal iguna waxawey xilciyaareedkan kulamada banaanka shan kulan oo ciyaareen saddex ka mid ay badiyeen marka kulamada banaanka xilciyaareedkan sporis iyo mancity iyo chelsea waa saddexda kooxood xilciyaareedkan kulamada aweega ku wanaagsan Hola, hola, hola, Porque markana hadii aynu eegnana kulmada jira marka chelsea todobaadkan todobaad wanaagsan ayaa u tahay iyadoona koox kubadda cagta blues markii la eego todobaadka soo socda isku diyaarinayaan derbiga weyn ee masity iyo weliba chelsea marka chelsea aadeed ayaa loo ammaanaya kulmada weynka ama kulmada weynka xil ciyaareedkan sports ayay la ciyaareen afar iyo ku garaaceen arsenal ayay barbari la galeen xataa kulankaasi waa u arsenal in laga badiyo chelsea badiso sidoo kaleeto kooxda kubadda cagta markii la eego liverpool kulankaasi wuxuu kulan barbaro ku dhamaaday hal gool iyo hal gool marka chelsea afartii kulan ugu dambeysay oo kooxaha tob sigiska loo yaqaano ay la ciyaarayeen afartii kulanba waxaa weyaan dhibcaha ay ka qaateen oo qaarkood barbaro qaarkoodna way ka raaceen marka toddobaadka xigana chelsea waxay la ciyaari doontaa kooxda kubadda cagta macity balse markaan dhanka jamris league hadiinu egno kooxda kubadda cagta newcastle united ayaa ah waxa ay ku sugan hadda wadanka jarmalka caawana waxay ku ciyaari doonaan garoonka weyn ee signal edunebag haddaba markaad eegto labadan kooxood iyagu waa markii ugu horeysay newcastle united ay booqanayaan jarmalka sidoo kalena brushi dudmud kooxdooda garoonkan ay booqanayaan kulankii ugu dambeeyey shan iyo labaatanki octoobar ayuu dhexmaray ayaana hal gool waxba ku garaacday newcastle iyagoo markaa hoomkoodan gurigooda ku sugnaa haddaba kooxda bayer eh, waxaweyaan brushi dortmund iyagu kulmadii ugu dambeysay ay ciyaarayeen shantii kun ugu dambeysay hal kulan ayaa la garaacay markii la eegana saddex kulan ayay badiyeen hal kulanna barbar ay galeen halka kooxda kubadda cagta newcastle united iyaguna ay wacdare ay dhigayaan shantii kun ugu dambeysay hal kulan ayaa laga badiyey iyadoona kooxda halkaasi kulan waxaa ka badisay kooxda kubadda cagta brushi dortmund marka caawan aynu arki doonaa markaad eegto ciyaaryahanada kooxda kubadda cagta newcastle united weli waxaa ka maqnaan doona ciyaaryahanada sida ciyaaryahanka lagu magacaabo dambad mataget alexander isaac havebanes sandro tunali oo isagu waxawe maqnaan doona stephen bodman iyo wilba anderson dhammaan ciyaaryahanadaas way maqnaan doonaa halka burshiyo dortmund ciyaaryahanada muhiimka ay ka maqnaan doona sida ciyaaryahanka lagu magacaabo emri jan iyo weliba ciyaaryahanka lagu magacaabo eh, marlus wolf marka eh, haddaynu eegno kooxda eh, burshiyo dortmund waxay ku ciyaari karayaan shaxdan golahay gorgorcobel sidoo kaleeto homalis iyo weliba ninka lagu magacaabo dabcan waxaa wada ciyaari doona ninka lagu magacaabo julian race sidoo kale marcel semister iyo ninkii la yiraahdo ama ninka ciyaaryahanka lagu magacaabo felix nemeja halka marco rus iyo waliba daniel malin ay ciyaari doonaan sidoo kaleetana dabcan ciyaaryahaano kale ee jira oo aadaad u khatar badan sidoo kaleeto newcastle iyaguna waxay ku ciyaari karayaan shaxdan golahay nickbob eh, ninka lagu magacaabo tribie fabian sha lezelis ninka lagu magacaabo tino leverment sidoo kaleeto longstaff bruno gameris jolinton iyo ninka lagu magacaabo anton gordon wilson iyo weliba ciyaaryahanka lagu magacaabo almiron waa shaxda macquulka kooxda kubadda cagta ee eh, newcastle united ku ciyaari karayaan haddaba gruubkan waa gruubka geerida markaad eegto b e ayaa hogaamineysa newcastle ayaa ku xigta dortmund ayaa ku xigta milan milan ayaa gruubkan uga hooseysa markaad eegto kooxda kubadda cagta newcastle united saddex kulan oo ay champions league xilli ciyaareedkan ciyaareen hal kulan ayay badiyeen hal kulan ayay barbari galeen hal kulan ayaa laga garaacay afar gool ayay dhaliyeen laba goolna waa laga dhaliyo doodmud iyaguna afar kulan oo ciyaareen saddex kulan waa saddex kulan oo ciyaareen afar dhibcood ayay shaqeysteen hal kulan ayay badiyeen hal kulan barbaro ayay galeen markaad eegtana eh, hal gool ayay dhaliyeen laba goolna waa laga dhaliyay marka waxaanu arki doonaa kooxda dortmund haddii iyaguna guul ay ku gaari doonaan garoonkooda ee lagu magacaabo signal edunabag waxaana iswajahaya tobabaraha idihawi oo ingiriisa iyo waliba ninka la yihahdo edin terzig isaguna jarmal marka kulanka wuxuu ahaan doonaa kulan muhiim u noqon doona labada kooxoodba tous ensemble on fait le show. On t'aime vite à la magie, y a pas de raccourci. Oublie tes soucis, c'est bien faire la folie. On t'aime vite à la magie, y a pas de raccourci. Oublie tes soucis. Oh, oh. barcelona iyaguna eh, ukrain ay ku sugan yihiin caawa shakda doniska ay la ciyaari doonaan iyadoona koox kubadda cagta barsha ay doonayaan inay markaasi dabcan guul gaaraan markoodii afraad xil ciyaareedkan kulamada champions leaga haddaba barsha xil ciyaareedkan aadyaday waa dareyneysa iyadoona gruubkooda ay ku hogaamineyso gaariya sagaal dhibcood marka barcelona iyagu waxaweyaan Eh, gool hore ayay dabcan doonayaan ama mar hore ay doonayaan eh, dhaqsay inay soo gudbaan caawa hadday badiyaana toos ay wareegi lixi tobanka usoo gudbi doonaan marka baarsha inaba caadi maaha barcelona caawa eh, markaad eegto kulamadii ugu dambeysay saddex kulan ayay champions league ciyaareen saddexda kulan way badiyeen hal gool keliya laga dheliyay sideed goolna way dhaliyeen shakhtar duniski markaad eegto markii ugu dambeysay kooxda baarsha ay booqato garoonka ay ku ciyaarto kooxda kubadda cagta ee shakhtar dunesk waana eh, dabcan waxay ahayd markii ugu dambeysay garoonkan ay booqdaan labaiyo tobankii abril labada kun ko ayaa ugu dambeysay inay halkaa ay yimaadaan iyadoona xil ciyaareedkaasi beb guardiol ayaa tababar u kooxda kubadda cagta barcelona ciyaaryahanadii xilligaas soo ciyaariyay waa leonel misi david villa ciyaaryaankii lagu magacaabo efaley shafi sergio bosquetis keyta weliba ninkii dani alves iyo machirano iyo jared bik adriano iyo valdes waa markii ugu dambeysay barsha ay la ciyaareysa shaq duniski kulanki ugu dambeysay ay booqanaysay eh, ukraine ama shaqda duniski iyadoona kulankii ugu dambeeyeyna barcelona laba gool iyo hal ku garaacday shan iyo labaatanki octoobar xilli ciyaareedkan aynu wada jirno eh, bishii hore markaasina koox kubadda cagta eh, barsha ayaa shaqtar ku garaacday laba gool iyo hal gool markaad eegto kooxda kubadda cagta barcelona caawa waxay ku ciyaari karayaan shaxdan golahayee terstergan baldi christensen aruqow jow kanselow gafi gundugan fermin lobas ninka lagu magacaabo rafinha roberto lewandwiski iyo jow sergio roberto iyo tejon ayaa kulankan seegaya oo ay ka maqnaan doonaan kulanka haddaba barcelona iyadu waxaa weyaan iyagu waa shantii kun ugu dambeysay baalsha ay ciyaareysay shantaasi kulan kaliya hal kulan ayaa la garaacay hal kulanna barbara galeen halka markaad eegtana saddexdii kun ugu dambeysana champions league ay ciyaarayeen ay wada badinayeen shakhtar iyagu shantii kun ugu dambeysay hal kulan ayaa la garaacay kulankaasina waa koox kubadda cagta barcelona labaiyo hal guuldaradii ay u geysatay marka kulankan wuxuu noqon doonaa kulan muhiim u caawa waa sagaalka oo rabidhiban ayaa la ciyaari doonaa kulankaana barcelona waxay dooneysaa inay sii dheereystaan dhibcaha ayna badiyaan Ramadan markaad eegtana kulanka ugu xiisaha badan caawa dhanka champions leaga waa kooxda kubada cagta ac milan iyo kooxda kubada cagta b ac milan markaad eegto eh, saddexdii kulan ugu dambeysay champions league ay ciyaareen keliya laba dhibcood ayay hantiyeen ama ay qaateen iyagoo laba kulan barbaro galeen hal kulanna markaa dabcan la garaacay marka weli eh, dabcan guushii ugu raadinayaan kooxda kubada cagta ac milan marka dhegto kooxda kubada cagta ac milan xidigo muhiim ayaa ka dhaawacan sida ciyaaryahanka loogu magacaabo kalulu sidoo kaleeto koronich dhammaan ciyaaryahanadaasi waxaa shaki yeelgelinaya leeyahay hal kooxda kubadda cagta b aysan heli doonin sida ciyaaryahanka loogu magacaabo eh, danilo sidoo kaleeto asensio waliba ninka loogu magacaabo nuno mendes dhammaan ciyaaryahanadaasi kooxda kubadda cagta b ma heli doonaan markaad eegto kulankii ugu dambeeyey milan iyo waliba b waa bishii hore shan october labaatankii octoobar cagta b ayaa ku garaacday saddex gool iyo waxba markaad eegto kulanka waa kulan markaasi dabcan muhiima iyadoona kooxda kubadda cagta b h e dabcan saddex gool ku garaacday kaliya mbabe ninka lagu magacaabo colmeni iyo waliba ninka lagu magacaabo kingili ayaa saddexda goolba ka dhaliyay markaad eegto kooxda kubadda cagta b h e dabcan wararkooda ku saabsan waxaa aad iyaad loo ammaanaya luis ariki waxa uu ammaanaya ciidiyahankan daadayar ee lagu magacaabo imri haddaba ciyaaryahankan imri waa ciyaaryahan inaanan caadihayn marka markii ugu dambeysay oo dabcan ciyaaryahankan ayaa leeyahay shantii kun ugu dambeysay oo ciyaaray kooxda cagta b h e. yaraan shan gool ilaa laba gool todoba gool lix gool ayuu ku lugleeyahay todoba gool ayuu ku lugleeyahay marka xil ciyaareedkan shan gool ayuu isgareeyey laba laba gool ayuu dhaliyay shan goolna uu caawiyay leeyahay ciyaaryahankan la yiraahdo emry marka ciyaaryahankan sidaas ay tahana waa ciyaaryahaan aada u daayeer waxa uu dhashay sideedii maaj labada kun hadda uu jiraa toddobiyo sano jir isagoo toddobiyo sano jir ah ayuu waxa uu yahay ciyaaryahan waan caadiya marka onai eh, waxa uu leeyahay eh, dabcan waa ninka la yihahdo luis enriqi wuxuu leeyahay ciyaaryahankan waa ciyaaryahan tayo badan leh waa ciyaaryahan aadaeed u khatar badan haddaba markaad eegto eh, dabcan kooxda kubadda cagta b caawa waxay doonayeen iyaguna markaasi dabcan inay guul ka gaaraan gruubkan waa gruub qataata ah stephen boly iyo weliba lusarika ayaa iswajahaya kooxda kubadda cagta b ayaa gruubkan ugu horeysa hadii caawa la garaaco waxay ka dhigan tahay in marka xaaladooda aysan sahlanaan doonin b g lix dhibcood ay leedahay marka waxay doonayaan sagaal dhibcood inay tagaan saddex kulan oo ciyaareen xil ciyaareedkan champions leaga laba kulan ayay badiyeen hal kulan ayaa la garaacay lix gool ayay dhaliyeen afar goolna waa laga dhaliyay kulamada champions leaga xil ciyaareedkan kooxda kubadda cagta ee b s g halka mancity iyaguna ciyaari doonaan caawa kow iyo tobanka habeennimo mancity waxay garoonkooda kusoo dhaweyn doonaan koox cagta yang bos waxay ku ciyaari karayaan shaxdan golaha ederson gavardiol roben diaz akanchey rodri ninka lagu magacaabo ricky lowis jermanduco calvin philips mathis nones jack iyo weliba felfoden waa kulan shaxda macquulka ah ay ku ciyaari karayaan laakiin tababaruhu wuxuu shaa qaaday in calvin philips aysan macquul ahayn in la ciyaarsiiyo maadaama inta badan kulamada rodri uu ciyaaro kevin dbrunia ayaa kulanka dabcan aan ciyaari doonin sidoo kaleetna waxaa tababar kusoo laabtay haalan inkastoo laleeyahay ciyaaryahankan waxaad waa nasiina ayaa loo diri maadaama kulanka xiga kooxda kubadda cagta mancity ay la ciyaari doonto kooxda kubadda cagta ee chelsea marka mancity inaba caadimaha saddex kulan oo ciyaareen saddexduba way badiyeen marka caawana waxay doonayaan inay sii badiyaan weli waxaad degeysanaysaan barnaamijka ciyaaraha door idaacadda kulmiye magaalada muqdisho markana haddii aynu eegnana wararka kale ciyaaraha jira kooxda kubadda cagta arsenaal ayaa loo sheegay in ay ku guuleysan doonto horyaalka bermeliga haddii ay la soo seexdaan waryahaanka kooxda kubadda cagta brenford ciyaaryaanka lagu magacaabo toney sidoo kaleeto waxaa la leeyahay haddii kooxda kubadda cagta ganars ay soo qaataan toney sidoo kaleetana eh, wax badan ay ku guuleysan karayaan ama wax badan uu ka saacidi karayo fantoni waa mid ka mid a ah ciyaaryahanada ugu muhimsan kooxda kubadda cagta brentford haddaba uu ganaaxan yahay sidoo kaleeto evantoney isagu waxa uu doonayaa inuu ku biiro midkooda ama kooxda kubadda cagta liverpool kooxda kubadda cagta chelsea sidoo kaleeto kooxda kubadda cagta arsenal marka arsenal aad iyo aad ayaa u daneynaysa ayaa laleeyahay brentford ayaa lagu wadaa inuu dib ugu soo laabto kubadda cagta bisha january marka uu dhamaado ganaaxa sideed bilood ee lagu soo dhigay sababo la xiriira inuu jebiyey xeerka qamaarka ee xiriirka afeega toney ayaa xiise ka helay kooxaha arsenaal iyo chelsea laakiin arsenal ayaa ah kooxda keliya xil ciyaareedkan aadka u daneyneysa maadaama weeryahanadoodii sanadkan ay gabeen hooshii loo eegmaday haddaba koox kubadda cagta breford waxay shaaca ka qaaday in ciyaaryaankan lagu iibin karay ugu yaraan siddeetan milyan sagaashan milyan ilaa boqol bilyan arsenaal lama dooneyso in ciyaaryahaankan siddeetan milyan ilaa boqol milyan ay ka bixiyaan waxaa lasoo warinayaa in kooxda kubadda cagta arsenal markan ay muhiimad gaar haysiin doonaan haddaba mid ka mid ah e, macalimiintii e, horey usoo maamulay ciyaaryahaankan bremford u ciyaarayay ama ka tirsanba ayaa waxa uu yidhi wuu bixi doona january laakiin kooxda kubadda cagta arsenal haddii u baahan tahay waa in ciyaaryahaankan ay soo qaataan wuxuu leeyahay anig ahaan waa weriyahaan waa weeryahaan u qalma toddobaatan milyan oo yuuro marka aad eegto suuqa hagaagan sidoo kale arsenal waxaa hubaa inay ku guuleysan doonto evantoni hadii ay keensadaan horyaalka bermeliga ayuu shaaca ka qaaday mid ka mid ah macalimiinta hore usoo maamulay ciyaaryahankan sidoo kaletana arsenal waxaa loogu baaqayaa in ciyaaryahaankan ay gacanta ku dhigaan kooxda kubadda cagta arsenal xil ciyaareedkan markaynu eegno weeryahaanadooda at inkatia iyo weliba ciyaaryahaanada kale martineli bukaysak waayadan way ka jirtaa marka waxaa loogu baaqayaa in kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo arsenal ay soo qaataan ciyaaryahankan evantoni la yidhaahdo dhanka kalena haddii aynu eegnana wararka kaleeto ee ku saabsan waxaa leeyahay eh, xilli ciyaareedkan keliyan imbabe iyo weliba ciyaaryahanka lagu magacaabo ee eh, jamaal musalla waxa ay ka mid noqon karaan xilli soo socda kuwa ugu muhiimsan ee ay doonayaan kooxda kubadda cagta real madrid haddaba markaynu eegno suuqa january keliya waxaa ka dhiman eh, laba bil markii aynu eegno bishan iyo bisha soo socota kooxda kubadda cagta arsenal iyo waliba kooxaha kaleeto sida chelsea ama united suuqa kaliibsiga ay ku jiraan waxayna doonayaan in ciyaaryahaano markaasi muhiim ay ku xoojiyaan kooxdooda haddaba markaynu eegno kooxda kubadda cagta liverpool iyo weliba kooxda kubadda cagta westham ayaa isku bacsanaya xidiga qadka dhexe kooxda kubadda cagta napoli ninka lagu magacaabo zeleneski zeleneski wuxuu doonaya inuu ka taga kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo napoli waxaana la aaminsan yahay in kooxda kubadda cagta napoli ciyaaryahaankan ay ku doonayaan lacag dhan afartan ilaa konton milyan kooxda kubadda cagta liverpoolna waxay diyaar u tahay in ciyaaryahaankan ay soo qaataan sidoo kaleeto kooxda kubadda cagta liverpool ayaa waxa ay ku jirtaa tartanka saxiixa xidiga lagu magacaabo ee valorin wet waa waxa uu ka tirsan yahay kooxda kubadda cagta bayer liverkuson kooxda liverpoolna waxay diyaar u tahay in ciyaaryahaankaasi markaas ay soo qaataan haddii ay waayaan ciyaaryahaanada sida zelniski markaa liverpool waxay doonayaan qadkooda dhexe inay aad aad u xoojiyaan sidoo kaleeto markaynu eegno koox kubadda cagta real madrid ayaa u badnaan doonta inay sameyso saxiix cusub suuqa januari waxaanu ognahay in melataw ka dhaawacmay kooxda kubadda cagta real madridna waxaa loogu baaqaya maadaama xil ciyaareedka la eego kooxda cagta real madrid ay u baahan tahay in koob waaweyn ka guulaystaan ama meel fiican ay ka gaaraan sida horyaalka waddanka sbain sidoo kale champions leaga marka waxaa loogu baaqayaa in suuqa kala iibsiga ay soo qaataan ciyaaryahaan difaac dhexe ka ciyaara sidoo kaleetana markiiaynu eegno kooxda kubadda cagta real madrid ayaa waxaay kalsooni ku qabtaa in ay dabcan ay soo qaadan kareen xil ciyaareedka markuu dhammaado ciyaaryahanka lagu magacaabo alfonso davis waxaana la aaminsan yahay in ciyaaryahankan isagu uu ku beeri doono maadaama haddii hadduu diidan yahay in heshiis cusub uu u kordhiyo kooxda kubadda cagta bayer munige real madrid ciyaaryahankan aadaed ay u baahantaa sidoo kaleeto alfonso davis ayaa hadda kore waxa uu shaaca ka qaadaya mustaqbalka uu rajeynayo inuu ku biiro kooxda kubadda cagta real madrid sidoo kaleeto kooxda cagta los balancos ayaa doonaysa inay saxiixa keli imbabe u adeegsato xidiga fenicia jia oo dabcan laakiin taa macquul maan ayaa leeyahay maadaama fenicia jia isagu mustaqbalkiisa uu u kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo real madrid keli imbabe waxaa la aaminsan xil soo socda inuu ku biiri doono kooxda kubadda cagta marengeyska marengeyska real madrid waxay doonayaan mustaqbalka inay ciyaarsiiyaan finishajia jodi bellingham kelian imbabe dhanka weerarka ayay doonayaan rodrigo iyo ciyaaryahanadaasi xataa waxaa leeyahay haddii keliyan imbabe ay waayaan kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo real madrid waxay doonayaan in jamal musal ay kasoo qaataan kooxda kubadda cagta bayer munige dhanka kaleetana haddaynu eegno ciyaaryahanka antony la yiraahdo ka tirsan kooxda kubadda cagta united ayaa la aaminsan yahay in eh, markii la eego ciyaaryahaankan uu ka tegi doono xil ciyaareedkan haddii bandhigiisa uu qurxin waayo tanhaag waxa uu shaha ka qaaday in ciyaaryahaanada koox kubadda cagta united loo baahan yahay in isbedel degdega sameeyaan marka antony inta badan waa ciyaaryahaan iska ciyaara marka waxaa leeyahay ciyaaryahankan haddii eh, fursad uu ka faaidaysan waayo eh, xil ciyaareedkan wax badan u qaban waayo kooxda kubadda cagta united waxaa la aaminsan yahay in iska fasaxi doonaan gebi ahaanba dhanka kaleetana markaynu eegnana kooxda kubadda cagta ma united ayaa dhaqaaqaysa saxiixa xidiga kooxda kubadda cagta lille batis ninka lagu magacaabo eguado eh, rodriguez waxaana la aaminsan yahay in booska kasamiro ciyaaryahankan eh, loo rabo waxaana laleeyahay kooxda kubadda cagta ma united waxay doonayaan ciyaaryahankan inay gacanta ku dhigaan maadaama ciyaaryahankan uu yahay ciyaaryahan inaba aan caadi ahayn marka waa sagaal jir ka tirsan kooxda kubadda cagta lille batis xil ciyaareed qurux badan ay ku qaadanaya kooxda kubadda cagta batisma united ayaana kamid ah kooxaha doondoonaya ciryaankana aadka u khatarta badan dhan kale dhinaca xidigaha daafaca ugu ciyaara kooxda kubadda cagta barcelona ronaldo aroqo ayaa iska diiday kooxaha liverpool iyo chelsea wargeyska sport waxa uu leeyahay chelsea waxaa leeyahay way ku fashilmeen liverpool laakiin ciyaaryaanka mar waliba wuxuu doonayaa inuu ku biiro kooxda kubadda cagta ee barcelona mustaqbalkiisina uu hibeeyey haddana uu ka tirshan kooxda cagta barcelona markii hore waxa weyaan way doondoonayeen laakiin barcelona waxa weyaan hal mar hataa niyadood maysan gelin ciidaankan ronaldo aruqo ay iska iibiyaan dhan kaleetana markaynu eegno madaxweynaha real madrid ninka lagu magacaabo valorentino beres ayaa diirada saaraya dadaalkiisii ku aadan saxiixa waryahaanka baris st german clinbaber isagoo aaminsan in xidiga reer faransa uu kaga haboon yahay madrid mar weliba markii la eego dhanka eh, eren haland marka waxaa leeyahay mar weliba kooxda kubadda cagta real madrid waxa ay doonayaan in ciyaaryahaanka kelin baabe soo qaataan inkastoo haalan uu mar waliba uu jecel yahay kooxda kubadda cagta real madrid mustaqbalka inuu ku biiro lakiin waxaa la aaminsan yahay in mar waliba uu ku habboon yahay real madrid kelian embabe dhan kaleetana barcelona ayaa go in aynay heshiis cusub ka saxiixan doonin xidigaha sida sergio roberto marcos alonso waxaana la aaminsan yahay in dhammaan ciyaaryahaanadaasina waxa weeyaan eh, ka tegi doonaan kooxda cagta ee eh, barcelona xil ciyaareedkan ugu dambeynta denwegna kooxda kubadda cagta united ayaa doonaysa inay eh, kooxaha chelsea iyo arsenal eh, ku garaacdo saxiixa efantoni marka hore efantoni isagu doonayaa inuu ka baxo laakiin united iyo arsenal ayaan ku dagaalami doonaa dhanka tan kooxda kubadda cagta madrid waxay ku faraxsan tahay in ciyaaryaanka lagu magacaabo inrig ayaa looga yeeray qarankiisa brazil waana markii ugu horeysay ciyaaryaankan loo yeero real madridna aad iyaad ay ugu faraxsantahiin ciyaaryaankan markii la eego xulka wadanka brazil loogu yeero waa toddobiyo toban san jir koor waaliah ka dhigaya markii la eego sanadkan wadanka brazil hadaba ciyaaryahankan ayaa dabcan rikoorkii ronaldo nazario berberiyey markii la eego isagoo toddoba sana ayaa hadda koor lagu wacay marka ciyaaryahankan julay ayuu kusoo biri doonaa kooxda real madrid waana ciyaaryahaan aad iyo aad u khatar badan guud ahaana dhegeystayaal barnaamijka ciyaaraha duur idaacadda kulmiye magaalada muqdisho tan ayaa kusoo gabagabeynaya barnaamijka barnaamijkiisa ciyaaraha kulanta